bismillaah alxamdu lilaah wasalaatu اllaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah amaa bacd cashirkan cashirkii boqol afartan iyo lix wey wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaju muslim waxaynu joognay diyatu sajaaji waljiraah sajigu waa dakhal waxaynu u naqaanay waa nabar ku dhacay madaxa iyo wejiga nabar ku dhacay madaxa iyo wejiga yaa sijaaj loo yaqaanaa waa dakhar jiraxna waa jirka oo dhan meeshii kale jirka ka mida nabarkii ku dhacay jiraax baa la yihaa ama sijaaj waxa weeye wejiga iyo madaxa dakhar waxaynu u naqaanay kuwaa wixii laga bixin lahaa ayaa galabta darsigu ku saabsan yahay diyatu shajaaji dakarka magtiis iyo waljiraaxi dhaawaca magtiisii haadaa maxaluhu meeshana looga hadlayo aween ashajaaju dakhar dakarka madaxa ee ku dhaca ilaa toban baa loo qaybiyey shan sareecadaaba ku dhawaaqday wixii laga bixin lahaa rabna wuxuu noqon doonaa wixii ninka markaasi meesha jooga uu ka garto ama waxaa laga qiyaasi karaa santii awalan ashijaaju dakarkii tacriifuhaa sijaaj ama dakar tilmaantiisa waxa wey asijaaju hiya aljiraax waa nabar ku dhacay fi ra'si aw fi lwajhi ama madaxa inta tintan uu ku yaallaa ama wejigu ku yaallaa dakhalaa la yidhaahdaa bawda haddii qofka nabad looga dhigto waa la dakray lamada nabadaa gaaraa laleey marka jiraaxuna waa nabar sijaajkuna waa dakhar tacriifuhaa tilmaanta sijaajka asijaaju waxaa wey iyo aljiraaxu dakhar ama nabar fi ra'si madaxa ku dhacay aw fi lwajhi ku dhacay walmacruuf dakharka la yaqaan minhaa min asijaaj inta la yaqaanee dakar mida cinda salaf akhyaartii horeysay agtooda waxaa lagu yaqaanay casharatun toban wixii nabar ee madaxa ku dhaca waxaa raggii hore akhyaarta agtooda ka magacowna ilaa toban nabar walmacruuf ka la yaqiin minhaa min asijaaj dakarkana kamida cinda salaf akhyaartii horeysay agtoodii lagu yaqaanay casharatun toban nabaru khamsun shan warada waxaa soo arooray shaarici waxaa u soo arooray rasuulka calayhi salaatu wasalaam fiihaa khamsadu bayaanu diyatiha shantaas diyadeediiyo magteedii caddayn la caddeeyey baa soo aroortay markaa wixii shareecadiiba ku soo arooray oon hayno wax rabbi ka yidhi ama rasuul ka yidhi ama dadkii hore ka yidhaahdeen waddadii baynu marayn amaa midkan hore looga hadlin kaa un baan ka hadli doonaa khamsun shan wareedda waxaa soo arooray lishaarici jideeyaha waxaa u soo arooray fiiha shanta gudaheeda bayaanu fiiha shantaas magteeda magtaas caddaynteedii baa soo aroortay wa khamsun shan nabarna lam yarid ma soo aroorin lishaarici jideeyaha ilaa shantaas danbe gudaheeda xaddu sohdin maxduudin la sohdimeeyey bidiyaatiha magteedii malooma sohdimaynin intaas waa tacriif xukmuha calaykum salaam waraxmat markaa tobankaas nabaree madaxa ama wejiga ku dhacday xukunkeedii muxuu yahay xukmu lkhamsi shan guddoonkeed waxaa wey allatii shanta warada uu soo arooray lisaarici jigeeyaha fiiha shanta gudaheeda bayaanu diyaatihaa shantaas nafteeda caddaynteeda uu soo arooray uwa kow fi lmuudaxati muudaxa dafcadaataan u naqaana waxa weeye nabarkii jirkii buu dhameeyey maqaarkii kore iyo hilidihii labadiiba waa gudbay naftiibuu laftiibuu gaaray markuu lafta gaayay laftii waxma yeelin lafta inuu waxyeelo oo ama duleeliyo ama dilaaciyo ama dhaqaajiyo ama dumiyo magac kale yeelan doonto laakiin nabarkan korkii hilbihii iyo maqaarkiina waa dhameeyey lafna wax uma dhimin af soomaaliga laf cadaadaa lagu yiraa afka carabigana muudaca lagu yiraa marka waa cadayntii ilmuudacati tii la laf cadeeyey muudaxadiisuu kugu fasiray arag wahiya mawdaxa waxaa la yidha allatii jaraaxada tuwadixu caddaysa alcadma laftii bay caddaysay wa tubrizuhu laftay muujiso oo dhagaal ka dhigtay wadiyatuha nabarkaas hilibka iyo dhameeyeen lafihi wax u dhimin lafcadaadka magtiisa khamsun shan min alibili geel ka midow ah. magaceediina waa barse xukunkeediina waa barse waa lafcadaad jiirkiiyo maqaalkiiyo xuubkii waa dhamaysay laftii oo dharaana banaanka taalla waxayse lafta u geysto dhibaata male taasi shaneefo geelow taasaakowa filmuudaha kii la cadeeyey lafta wey wahiyo laf adeed allatii ti tuudaxu lcadmu tuwadixu lcadma lafta cadaysa huwa tubrisu laftii muujisa badiyatuhaa magtaada khamsun shan min aljili geelka midow biqowlihi daliilkii waaka hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi fi lmawaadici lafcadaadyadii mawaadici lafcadaadyadii gudahooda khamsun shan ba ah min aligili jeel ka mida laba fi lhaashimati wey midaan laftii ay jebisay laftii nafteedii baa jabtay oo nabar gaaray tan toban neefoo geelow shantii hore shanaa ku darantay laba filhaashima laf jabisayii wey wahiya laf jabisada allatii tii wey tahshimu jabisa alcadma lafta ay taksiruhu laftiibay jabisaa iyadaa gudaheeda ama diyadeeda cashrun toban wey min alibili geel kamida daliilka liqowli zayd bni saabit saxaabigii qiimiga badnaayee reer madiina wey afradukum zaydun ninkii nabiga uu yihi calayhi salaatu wasalaam nin ummadan ka mid oo faraa'idka yaqaanaa lama arag liqowli zayd ibni haabitin radia allaahu canhu ilaa raalliha ka noqda wuxuu yihi ina nabiya subanaa sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkii wasalam nabadgelya allaha ku badiye awjaba nabigiibaa waajibiyey filhaashima lafjabisada gudaheeda wuxuu ka waajibiyey caashan toban minal igili geel ka mida afku ah, mar hadda jabsana toban saddex fi lmunaqilati arag sidaa loo isugu xigiya u kala dhibaato badan yihiin kii hore laftoon baa cadaaday dhibaato laftii ma gaar kii xigtay laftii waa jir midnaan laftiiba rartayba laftaan meeshay ku abuurnay ay ka rartay dhanay u buurtay marka labadii waa ka daran tahay iyadana san kalaa ku darmaysa shan iyo toban neefoo geelow munaqilaa la yidhaahdaa lafta meeshii eebba ku abuuray ay ku samaysnayd ayay ka rartay ba ay u buuftay dib iyo horay meelay gaydayba saddex filmunaqilati laf guurisadii wahiyo munaqila allatii kiiwey tunqilu rarta alcadma laftii madaxay rartay min makaanihi lafta meeshay ku tiili asal ahaan eeba ugu abuuray ku rakimay ay ka guurisay iyadana khamsa cashrata shan iyo toban wey min alibili geel kamida daliilkuna limaabaa u daliila jaa yimid fii kitaabi camri bni xasmin camri bni xasan kitaabkiisii gudihiisa wixii ku yimid oo uu yihi wafi lmunabila lafguurisadii hamsa cashra shan iyo toban min alibili geel ka mida afar ma'muumow midaan ma'muuma laf iyo libba waa dhamaystay maskaxdii ay tagtay hase yeeshee xuubkii maskaxda ku gaarnaabay taagantay waxay maskax u dhintay male xuubkiina ma dilaacinin laakiin laftaana waa ka gudubtay hilib iyo haragna warkiisba dhaaf waa tagtay midaas ma'muumaa la yihaa maskaxda haraggeediiyay taagan tahay taasi saddex iyo soddon neef wey saddex iyo soddon neef wey kol hadday madaxii laf iyo lidba dhamaysay maskax u tagtay iyadana waa hulusu diyati lmuslimi arbaca fi lma'muuma maskax gaartadii waahiyo ma'muuma waxaa la allatii jaraaxada tasilu gaarta ilaa jildati dimaaq maskaxda maqaarkeediiyay gaartay taasi waa suluutu diya magti boqolka ahay saddex meel u dhig markaa saddex iyo soddon aada meel ka dhigtid neef baa saddex goor qaybsamaaya kolkaa waxau saddex iyo soddon neefoo socoti iyo hal neefoo saddex qayb loo dhigay qaybtiis saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed intaasaa ka waajibta iyaduna daliilkii waa kamaa fii kitaabi camri bni xasmin uu yihi wafi lma'muuma makax gaartadii gudaheedii dulusudiya mag daloolkeed ah ka waajiba saddex iyo soddon shan ad daamiqow tani maqaarkay tii tagtay dilacdi sooma laf iyo lugba waa dhamaysay maqaarkiisi waa jecla maskaxdii yaa dhahay amarka maqaarkii maskaxda ku gaarna kiina waa dilacsan yahay waatan maskaxdii oo badboodaysa taasi meel bay gaartay ma'muumadii waa ka weyn tahay laakiin qiimi ahaan xolo weyn ma kordhin addaamiqa maskax jeexsadii wahya daamiqa waxaa la yidhaha allatii jaacada takhriqu jeecda jildada dimaag maskaxda maqaarkeediiay jeecday wahya daamiqa ablaq waa ka xeleer tahay min alma'muuma maskax gaartadii xukmuhaa daamiqadaa maskaxda dilaacisay xukunkeedii waxaa wey xukmu lma'muuma kii maqaarka gaartay la xukum tahay hulusu diya diyadii oo saddex loo dhigay huluskeedu shantaas waa shanta soo aroortay ee magacoodii iyo xukunkoodiiba yimid shanta waa ka sahlan yihin shanta kale shantan ka sahlan iyagu ma soo aroorin markaas shiikha tala waa ka geysan doona wa ama alkhamsu shan allatii shanta an lam yarid soo aroorin lishaarici jideeyaha fiiha shanta gudaheeda bayaani diyaatiha shantan dambe magteeda caddaynteeda ayaan soo aroorin fahiya kow alxaarisatu wey xaaris waxaa weeye maqaarka caddays dhiig xataa ma gaari waxaa weeye dhagoortaan koriya maqaarka riinjigiisaan koray qaaday waad arkay waxyaalo badan geedaa saas kuu xagtay korkiina waa caddeeyey dhiig nabadi ma gaari dariiq gabalow waxoogahay maqaarkii jeexaday korka dhiig inay soo daadiso ma gaari xaarisataa la yidhaahdaa alxaarisatu maqaar jeexdadii waahaya xaarisa waxaa la yihaah allatii jaraacada taxrisu dilaacisa aljilda maqaarka ay tashuquhu maqaarkii waa jeexday qaliilan waxya hase yeeshee walaa tudniihi kama dhiijinin maqaarka ma imaanin dhiig korkiisa waa jeexan yahay laba adaamiya tantii xoogaa dhaf dhiigaa soo daatay kolkiina waa jacmay dhiigna waa soo daatay addaamiyatu dhiigisa wey wahiya daamiya waxaa wey allatii jiraaco tudmi dhiigisa xeljiisa maqaarka oo fatasiilu ay markaa sumayso dambuhu maqaarka dhiiggiisii u daatootay sifqawo midaan labaatiyay sii dhaaftay hilibkii dhex tusmasa dhaaftay baadica la yihaa hilibkiyaa kala jexan talaata saddex albaadica marka waa jiirgaas jirkaygaas wahiya baadica waxaa wey allatii tadlucu jeexda allaxna hilibka jeexda hilibkii ay dilaacisay maqaarkii waa dhaaftay hilibkii ay gashay afar waxaa weeye almutalaaxima tanay sii dhaaftay hilibkay aada usii dhexgashay hilibaysatay wahiya mutalaaxima ablaqu ka halaag min albaadica hilbadyaxradii ay dhaaftay mutalaaximay noqoto eebba hilibkii u dhexgashay itaaquusu waxay tiimbatay dhexgashay ilaxmi hilibkii gudihiisa shan saxaaqaa la yihaa hilibkii kore waa dhamaystay maqaarka hilibkii iyo lafta u dhexeeya maqaarkay joogtaa intii ka sokaysoo dhanayna ka dhigtay shan jidaaxada shanaad waxaa wey asimxaaqa wey kii hilib oo dhan dhamaystay wahyo simxaaqa waxaa la yihi allatii jiraacada an lam yabqa harin can wusuuliha iyada gaaristeedii ila alcadmi ay laftii gaarto kama harin wax kale ilaa qusratun raqiiqa xuub yar oo hilibkana uu ku dhammaado madaxana ku dhadan meeshaasay taas gaartay haddaba shantan dambe waxaa ku soo arooray male maxaa laga yeelaya laba ra'yiba waa jiraan labadiiba dhegeyso wa xukmu haadihi alkhams shantan dambe guddoonkeeda cinda ahlilcilmi aqoon-yahanada agtooda anna fiiha gudaheeda waxaa ku sugan xukuumatan wixii la garta ninkan arrinta loo keenay sheekhee qaadiga ah ayaa garanaya wixii aantaa usii darnay xukun go-aanna aan shareecada ku maa yaraahu qaadinaan la yidhaa ninkan awqaali ee garsa loo keenay sidii ay la noqotay ula ekaato sidaasaa lagu maamulaya waa ra'yi ama ra'yiga labaad waxaa wey shantii hore xukunka lahayd midii u saamay muubixada intay uga aadan tahay unbaa la fiirinaya kolkaas shantii neefeen muubixada ka soo qaadnay shantii neef unbaa loo qaydinaya oo iyadaba waa shanay midba neef haddaan dhahnana oo midda xaarisay ama qaar ka tariiqday bani aadamku ilaabaa karaameeyey walaqad karadnaa bani aadama eeba yiri midaan maqaarka sartay asaan dhiig keenin haddaan neef geela dhahno midda labaad ee daamiyadae dhiigga daadisayna haddaan laba neefoo geela ka soo qaadno midda saddexaad ee hilbaa dhex gashay baadicada saddex neef haddaan ka soo qaadno geela mutalaaximada ee hilibka dhex gashay afar haddaan ka soo qaadno midda aan u tagtay tii kale oo iyadiiyo mowdaxadii lafta cadaysay dhexdooda xuug yaraa ku jira shan neef haddaan suugey wahaakada marka inaan saas u qaybinana waa ra'yi ra'yina waxaa weeye maa yaraahu qaadi qaadiga arrinta loo keenay ayaa cilmi wuxuu ka yaqaan iyo caqli inteeba ku abuuray labadaasu isla kaashanaya kolkaa wuxuu ka garto wuu dadkii ku kala hagaya labada ra'yi wa xukmu haadihi alkhams shantaanoo tana guddoonkeeda cinda ahlilcilmi cilmiga dadka yaqaanagtooda ana fiiha gudaheeda waxaa ku sugan xukuumatan darasha daali muwaahiya xukuumadii waxaa wey an yufrada in la qadaro ana almajniya calayhi xukuumadii ninka nabarka gaaray ayaa cabdin lagu qadaraya adoon fayuqawam kolkaasaa waxaa la qiimeynaya adoonka wahuwa saliim adoonkaanoo nabar gaarin maxaa la ohan lahaa waxaa la ohan lahaa adoonkaanoo nabarba gaarin sanaf baa la ohan lahaa toban baa la ohan lahaa haddii adoonka nabar ku yaalla maxaa la ohan lahaa waa dhaawacan yahay intaasaa laga dhimi lahaa taasaa wax lagu maamulayo wahiya xukuumadii waxaa wey an yufrada in la qadaro ana almajniya calayhi korkiisa midka la nabareeyey cabdun addoon in lagu qiimeeyo oo fa yuqawam isagii baa la qiimeynaya wahuwa isaga oo saliimun badqaba min ahaari iljinaaya dhaawaca raadkiisii ka badqaba wayuqawam waxaa kaloo la qiimeynaya wahuwa isaga oo muciibun ceebaysano bihabljinaaya uu nabarkii ku yaal bacda buriha hadday raysata ka gabaan waalfarqu farqiga bayna alqiimatayn labada qiimo dhexdooda ka soo baxa isagoo nabarkan ku yaal intaasaa la oran lahaa isagoo nabarka lahayna intaasaa la oran lahaa intay isdheer yihiin intaasay isdheer yihiin intaas soo baxday waalfarqu farqiga bayna alqiimatay labada qiimo dhexdooda ku jira ayaa yunsabu waxaa loo aaneynaya ilaa asli qiimatii qiimadiisa asalkeedii baa loo aaneynaya wahuwa isagoo la qiimeeyey saliimun badqaba fa in kaana hadduu noqdo kolka sudusan qiimigii hadduu lix meel meel ku aado uqdiya waxaa la siinaya sudusa diyatii markiisii oo lix meel laga dhigay ayaa meel la siinaya wain kaana hadduu ahaado qiimiga cushran magti oo toban loo dhigay meesha ucdiya waxaa la siinayaa cushra diyatihi magtiisii oo toban loo dhigay meesheed ayaa la siinayaa wahaakada taasaa lagu wadaya idan xukuumadii waa sidaas shiikhaan marka ra'yigiisa dhegeysa wal aysar ta ka fudayd badan min haada sidaan aan sheegnay ta ka fudud wakhaasatan gaar ahaan fii casrinaa waktigeenna gudihiisa alxaadir waktiga haddee aynu joogna an takuuna almudaxa muudaxadii in laga dhigo wey hiya muudaxadii shantii hore xukunayd tii ugu sahladay iyo almiqyaas iyadaa jaangooye laga dhigaya muudaxadii baa jaangooye laga dhigaya kolkaa nabarka ugu horeeya iyo nabarka u dambeeya iyo muudaxadii hadba inta u dhacaysaa la fiirinaya tanaa kasi fiican buu leeyihi walaysaru taka fudayd badan min hada xukuumadii addoonku qiimayntii iyo isagoo badqaba isagoo dhaawacan farqiga u dhexeeya biyadii wuxuu uga sii adan yahay waddo dheer baa la qaaday markaa talaa ka toobiyeysan wal aysaru taka fudayd badan min haada xukuumadii hore fakhaasatan gaar ahaan fii casrina inaga wakhtigeena gudihiisa alxaadir ee hadda jooga an takuuna almuudaha lafcadaadki inuu ahaado wey iyo almiqyaasu waxa wax lagu jaangoynayo id hiyo muudahada allatii ti tuwadixu alcadma lafta cadaysay walaa tagsiruhu aansan jabinin wa fii hadiyadeedana khamsuusan bay ahayd min alibili geel ka mida kashajaaju dakarlaba alkhamsu ee shantaa tuqaasu waa la jaangoynaya bihabilmudaca lafcadaadkii baa lagu jaangoynaya famaa kaanat janaaxadii noqota ka khumusiha hadday ku aada mudaxadii oo shan meel loo dhigay meeshe efgeer ka khumusiha famaa janaaxadii kaanad ahaatay ka khumusiha mudaxadoo shan meel loo dhigay meeshe kaanat diyatuha marteeda waxay noqon baciiran hal neef wamaa jaraaxada kaanad ahaatay ka huluudiha nabarka qofkaan gaaray iyo muudlaxa markii laysu fiiriyo saddex meel meel ayay ku aadan tahay kaanad diyatuha diyadeedii waxay noqoni halaathatu abciratin saddex neefoo geelay noqoni ila alaakhiri wayuqaasu waa la qiyaasa calayhaa korkeeda biwaasitati alatibaa takhaatiir baa lala kaashadaayo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waxay noqonaysaa fi kulli majaal wax la arkaba dad baa yaqaan kolkaan nabarkan dhibkiisa iyo intuu dhan yahay iyo jimayntiisa iyo inta maalin laysku raysan karo iyo dawo wuxuu kalifayo iyo hadhow hadduu rayso hadduu dhibaato damba yeelan karo iyo haddii kale waxaa tagtarkaa yaqaan arrimahan oo kale marka fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun bay ku darmaysaa wayuqaasu waa la jaangooyaa calayhaa korkeeda biwaasitati alatiba takhtaradii waasitadoodii baa lagu jaangoynaya almukhtasiin ee si goonaha u yaqaanee ku fara dhuubna saa'ira aljunuub dhaawacyaa intooda soo hartay fi korka ku dhacday meeshaasna waxaan uga faraxalanay takharadii korka gaaray haaniyan labo aljiraaxu dhaawac kow tacriifuha tilmaanteeda aljiraaxu waxaa la yihaa maa nabar kaanad ahaatay fii kayri raasi madaxa keyrkii gudihiisa iyo walwajhi ilaa wixii madax iyo weji ku dhacay sijaaj baanu dhicinay waxaan madax iyo weji ku dhicina korka kala gaarayna nabar ama dhaawac baanu bixinay af carabiyana jiraax baa lagu yia waljiruuxu qisaasu tacriifuhaa aljiraaxu maa nabar wey kaanad ahaatay gaartay xaggee fii kayri lwajhi fii kayri raasi madaxa iyo walwajhi wejiga iyo madaxa keyrkood nabar gaaray baa jiraax la yihaa oo min baqiyati اljasadi korka intiisa kale ah laba xukumuhaa jiraaxani xukunkeedii waxaa weye ina fi ljaa-ifa jaa-ifa waxaa weeye guday gasho calooshaa laga duray qof dhabarkaa laga duray bawdadaa laga duray marka nabarkiibay dhaxday gaartay kolka haddii nabarka intuu tago qofka korkiisa ku tago meel uu gaaro waa la qiimeynayaa markuu gaaray ilaahba qofkii hadduu nafti afuufo jaa-ifadii tulusidiyaa laga bixinaya naftii saddex meel loo dhigay meeshaas qof mindi lagu raacdeeyey ama wara ama seef korkiisa la dhexgeliyey hadduuba caynto xukunkana sidiisa waa bacdal bur-i waxaan sheegaynoo dhan waa goorta qofka intuu nabarka ku dhaco kadib uu raysta wey amaa qofka intuu nabarka ku yaal xukun la geyn maayo limaada wax walbaa dhici karta inuu dhintaa dhici karta laakiin goortaan ogaanay qofkii inuu raystay injinaas boogtii madoobaatay oo qofkii uu raystay <coughs> wax dhibaata ana uusan dareemaynin goortaasaan xukumayn xukmuha nabarkii xukunkiisii waxaa wey ina fi ljaa'ifa sii korka gashay gudaheedii waxaa wahiya jaa-ifa waxaa la yiha allatii tan tasilu gaarta ilaa baatini iljawfi gudaha korkay gashay huluhu diya huluha diyadi magtii oo saddex meel loo dhigay meesha ayaa laga bixinayaa limaadaana u daliila fii kitaabi amri bni xasmin ayay ku taalay in nabiga uu ku qoro jiri wafi ljaa'ifa korka nabarkii gaara huluhu diya ayaa laga bixinaya feertii maxaa laga yeelaya wafi dilci feertii idan kasar hadday feertu jabto laakiin wanjabar uu kabmo waana jabtay feerka waana kabatay baciilu neefgaa laga bixinayo feerkii hadday jabtay asay kabantay waxal neefgee bafidilci feerkii idan kasar haddii feerkii jabo wanjabal uu kama baciilu hal neefgeelow wa fii kasri diraaci dhudhunki dhudhunkii baa jabay alcadmusaa lugta kubkii hilibkeedii awi zandi waysa dhudhunka mid ahaan haddii dhudhunkii ama kii gacanta ama kii lugta mid hadduu jabo laakiin idaa jabana idaa jubira haddii la kabo ba baciiraani laba neef neefgeelow wa fii kasri jira dhudhunkii jabidiisii aw cadnisa kubkii laftiisii hadday jabto awisandi waa isla dhudhunkii idaa jubir haddii la kabo iraani laba neef neefgeelow id qadaa waxaa xukumay bidaalika sida aynu sheegnay asaxaaba xagtii nabigaa xukuntay radia allaahu eebba weyne raalanow canhum xaggooda wamaa cadaa wixii ka soo haray maa dukira wixii la sheegay fafii xukuuma waa la caqliyeynaya aw yuqaasu waa la jaangoynaya cala almudaaca lafcadaad korkiisa lagu jaangoynaya wahuwa in lafcadaadka lagu jaangooya aysaru fudud uma ka gadaal bima tahbutu aljinaaya markaan nabaradan aynu sheegaynaa tirinayno maxay ku sugnaanayaan waxay ku sugnaanayaan laba un midkood haddii qofkii nabarka lahaaba qirtana uu yidhaah waxaan ana igin yimaadee ninkaa walaalkay anaa waxaan gaarsiiyey war waa dhammaaday muran male waa la qiimaynayo laba i waa inkiray ama maba joogine laba markhaati oo arkaysa markii qofkan qofka uu nabarka gaarsiiyaa laaya iyadana waa cadaanaysa kolka markhaati iyo labadaasay ku cadaataa midna maxaa tadbutu ljinaaya nabarkii muxuu ku sugnaada in kaanat iljinaaya haddii nabarkii yahay duuna alqatli dil wax ka hooseeya fa inaha ina aljinaaya nabarkii tadbutu waxay ku sugnaataa xaji amreyn laba amar midkoodii bay ku sugnaataa oo maxay labada yihiin imaa biictiraafi iljaani kii dhaawaca dhaawacalaha inuu aqoonsado oo ictiraafo oo yidhi anaa ku dhuuftay wa imaa bishahaadati cadlay laba garsoorta oo caadiliina waa muslim toosan caadil haddaad maqashid oo kabiirana ma sameeyo sakiiro yarna ma daa'imo kolkaa wa imaa bishahaadati cadlay laba muslim toosana inay marag furaan labadaasay ku sugnaata wain kaanad haddaysan noqoto nabarka meesha ka dhacay jinaayata qatlin dilba hadday noqoto qofkan qofka dhuunta ugu jubay qofkiina waa dhintay labadii hor iyo mid kaloo lagu daray ku sugnaata fa inahaa jinaayadii dilka nabarkii dilid gaaray tahbutu waxay ku sugnaataa in qofkan uu nabarkan leeyahay waxay ku sugnaataa imaa biixtilaafi ilqaatili kii wax dilay inuu dilidiisii qirto kow aw shahaadati cadilay laba muslim toosana marag furiddooda ay yidhaahdaan annaga arkaynay haddii qofkaan qofkaan u dilayay saddex oo bilqasaama dhaarbadin qasaama waxa wey haddii la arkay mid maydo xaafaddan yaalla asaga halkiisa yidhahdaan qofkaanaan laga dilay war maxaa ku tihaahdeen oo ku maqtay waxaan ku maqnay muran baa dhexdooda yiilay oo waa isnecbaayeen ninkaan an haysano iyo ninkaan la dilaa isnecbaa eedaa ka dhaxeeyey awal bay isku mashaqaydnaayeen kolka isagii unbaa dilay wax arkaayo ma jira maxaa la yeelaayo konton dhaarmaytay soomaali dhihi jirtay waxaa laleeyahay qoladiina ninka laga dilay konton goor baad dhaaranaysa ama nin konton ha ku naqnaqo ama konton ninba kula dhaarta konton ninoo ninba ku dhaarta keena laleeyahy konton goor bay dhaaranayaan wallaahi alcadiim aladi laa ilaaha kayruhu ana hadaa qatalahu kanaa ninkaa dilay kolka hadduu nin konton goor ku naqo iyo hadday konton nin ka dhaabsado kasaamo wey hadday iyagu markaa badaan oo yeeli waayaanna kii lalahaa waxbaa dishay baa laleeyahay war adiga isberi yeelo kontonkii goor dhaaro wallaahi inaanan dilin wallaahi inaanan dilin wallaahi inaanan dilin konta koor markuu dhaaf jidku ka baxayo hoodaa nimankiina duugta laleeyahay kolka kasaamadaasna waa ku sugnaataa kolka maxaynu ogaanay haddii nabarkaa nabar dil keena yahay ama qof bay mid uu ku sugnaatay saddexdaa wain kaanat hadday ahaatay jiraacada dhacday binaayata qafnin dil nabarkiis hadduu noqdo fa inahaa dil nabarkii tadbutu waa sugnaataa saddex shay imaa biictiraafi alqaatili kii wax dilay qirashadiisa uu anaa dilayira aw shahaadati caadileyn laba muslim toosan marakicdooda ay ku marakacaan in ninkaa ninka dilay oo bilkhasaama dharbadintii in kaana hunaaka lowsan hadduu yahay marka marka laysku qotan dhaarinayo nafteeda hal shardi bay leedahay calaamo inay jirto calaamadan waxaa kamida misaalkan sheegnoo kale wey in cadaawad iyo muran iyo naciyo waculnaka ku jiro udaliila-aan qofaniya alla yahay waa la weydiinayaa qolada tag weliyi danka ee dhiigga iyo qofkaan la dilin xigtada u waxaa laleeyahay qofka aad soo qabsataan maxaa raadood ku haysaan waxba hadday yidhahdaan meesha ka tagaa qofkii la arkaba qabdigiisa laydiin ogolaan maayo saad baa loo baahan yahay wax in raada oo calaamaha oo la weheshado oo warkiinii loo qaato kadibna dhaartaad ku xaqiijinaysa in kaana hadduu ahaada hunaaka goobtaasi lawsun calaamo waxiya alcadaawati qolaad jirtay wey aldaahira ee muuqatay ka muuqatay bayna almaqtuul kan la dilay iyo waman qobka nusibatin loo nisbeeyey ilayhim iyaga jariimatu lqatli dilkan dhacay dembigiisa dadka loo aaneeyey waa inay dadkaas iyo kan la dilay colaadii ka dhexaysay colaaduna mid muuqata wey mid muuqataa la raba waxa waxba ahayn oon qiimi lahayn lama rabo waalqasaama dhaarbadin waxaa la yidhaahdaa hiya qasaamo waxaa wey anyuujada waa in la helo qatiilun mid la dilay oo kolka fayaddaci awliyaauhu ay xigtadiisii sheegtaano calaa rajulin nin korkii aw amase jamaacatin koox ayaa waxay ku sheegteen annahum kooxdii ama ninkii inay qataluuhu ninkan dileen haddii la yihi lima lowlaa lima la kaana alximaaru faqiyan baa la oran jiri haddaanan wax la isweydiinin oon dadka iridkooda laga dhiijinayn dameer baa sheekh noqon laha marka waa taani adiga marka ilo lagu weydiiyo war waxaan waadba tiri ee maxaad ku tiri markii la yihaa aan kugu ajaabay idan ama nin ama kooxday yidhaahdeen qoladaanaan ku tuunsanahay oo maxaa ugu tuunteen licadaawa colaad baa jirtay daahiratin aadyaal ah coladan qarsoonayn ayaa jirtay awal baa xili iyo xooliyo injirba la kala galay licadaawa yaay licadaawa colaad daraaddeed ayay ugu tuhmeen daahiratin muuqato aadyaala macruufatin la gaso xajaarkaa ee xaafadda ka dhow waa inay yidhaahdaan nacam aleedaha taas markhaatiyaan ka nahay iskuma ficlin hebel iyo hebel oo tan iyo sanad hore waa isdaba joogeen hore adaa jirtay wax macruufa la rabaa macruufatun la yaqaan cinda annaasi dadka agtiisa baynahum kan la dilay iyo kuwa lagu haysta dilka dhexdooda fayaklid waxa badnaana calaa danni mala korkiisa ana alqatiila kan la dilay dahaba inuu dhintay baxiyata tilka alcadaawa colaadii ka dhexaysay isagiiyo dadka loo aanayna colaadaasaa sahayatay siyaa sababtay kolkaas kadib ha dhaarta ku cadaynale aw amase laa yakuunu cadaawa cadaawa maba jirin aw laa yakuunu cadaawa cadaawo la ogyahay maba jirin bayna alqatiili ka la dilay iyo walmutaham ka dilka lagu dulmaayo colaad ma jirin ee wa inamaa wax kale maahe shahiida waxaa mara furay shaahidun waaxidun hal qof ayaa mara furay cala alqatli dil korkii midun baa isoo taagoo yidhi ana arkaya kana dilay marka wastashiduu shahiidayni min rijaalikum shahaado laba inay gaartay waasuduu daway adlin minkum haddii laba qof la waayo halkan qofay soo taaganeene anaa arkaayo inuu dan leeyaha laga yaabo meesha inuu dan ka leeyahay oos midkaana kuu saarayna dembi iyo dil iyo mashaqo la rabo yaa laga yaabaa warkiisa la cuskan maha ayagiyaa laleeyahay ninkaan kiray inuu ninkii dilay calaamadnimaan u qaadanayn laakiin hawshii ma bisla konton dhaar ma maraysin haddaad adinka kontonkii mari waysiina qoladaan adilka ku sheeganaysin ninkaad haysatiin a konton idiin mara ilaa isagu wax ma halaynin kolka hal shaahid keliyaa furay hal qof laba goorun buu qiiminayay waxa uu ku maraad furay bil ramadaan arkideed hadday alla aqbalay wax daniya masluxoo ku jira male mid muslima oo toosanoo alihiisa layihi oo tukadaa yiri bishaanaa garabta arkay waa la soo maayaa dhaldhaarin maayo soomaaligu baan ka maqli jirnay kuwa bishii sheego waa dhaariyey lama dhaariya labu bay mid noqonaysa in warkoodii lagu kalsoonaado in warkoodii lagu kalsoonaado oo la aqbali iyo inay faasiqiin ardaala noqdaan oo warkooda la aqbali waayo maahe markhaati lamaba dhaariya sidiisa la dhaarin maayo kolkaa markay bil ramadaan tahay kolka labaad waxaa weyn inuu isaga isku mara furo oo waxaana darsoomana ikhtilaafka anaa dilay hadduu yihaa inaad adiga waxdishiya kama khaataan lamalama dhamaad qofkii jariimada lagu sheeganayey ee lagu daba joogayba hadduu qiro ictiraafkiisu shahaado labaad male weliba iqraarku waa sayidu shahaada ilaa wixii bayina ah oo wax caddeeyaa waa saddex shay saddexda shay waa muratab waa kala qiimi badan yihi iqraarka ugu daran hadduu qofku soo taago caafimaad qaba oo uu yihaa dhibkaan alaa geystay waa midda ugu fiican ta labaadna waa maxay waa laba muslimoo toosan oo qirta in la helo ta saddexaadna waa maxay dhaarwo saddexdaan shay ay wax ku cadaadaan aliqraaru washahaadatu waalxalifu dhaartiisa aw laa yakuunu cadaawatan maba ahay bayna alqatiili kan la dilay iyo waalmutahami kan dilka lagu tuumay wainamaa shahida waxaa marag furay shaahidun waaxidun hal marag alqatlu dilkii korkiisa walamaa kaanat hadday ahaatay dacwa dami dhig sheegashadii laa tudbitu midan sugnaan ilaa bishahaadati cadlayn laba muslim toosan kiritaankeed maahay wax kale ayay kaanad ahaatay shahaadatu lwaacidi halka qof marag furidiisii kaan lowti calaamu la weheshan karay noqotay kolkaa fatatacayan waxaa caynoobaysa oo dhiigga lahayd laga raba alqasaamatu dhaarbadin fayaxlif waxaa dhaaranaya fayaxlif waxaa dhaaranaya awliyaau dam dhiigga dadkii xigay wahum waxaa wey warasasuulqatil kala dilay kuwa dhaclaya min arijaali waana ragga haween goobta iman maayaan duuna nisaa haweenka kumaba jiraane raggii waa khamsiina konton dhaaranaya yamiinan dhaaryaala huwa sacatan waa la qaybinaya kontonka dhaar caleyhim korkooda waxaa loogu qaybinaya bixasabi irfiin xalidoodaa la fiirinaya minhu min alqatiil ay dhexlayaan kolada geedka fooda ku haysa oo midkaan dhintay raba inay wixiisa qaataan baa laleeyahay konton dhaar baad maraysa way usii kala mudan yihiin saxalka baa dhaarta loogu kala badinaya waxayna ku dhaaranayaan calaa anna haada qofkan ay tuhunsan yihiin inuu qatalahu midkaan dhintay dilay fa idaa xalafuu qoladii dhiigga xigtay hadday dhaartaan istaxaqu waxay mutaanta damarajili ninkii dhiiggiisay mudanayaan almudacaa calayhi inuu wax dilay lagu sheeganayay konton kolkay maraan wax fudud maa baalileeya waa kan ninkaad ku sheegateene kacab horta ka rid isaas faidaa xalafuu xijadii hadday dhaartaan istaxaquu waxay mutaan dama rajuli min dhiigi almuddacaa calayhi dilka lagu sheeganayay oo fa yuqaadu waa loo qisaasaya lahum iyaga minhu xaggi kiibaa loo qisaasaya aw amase yuctuuna waxay siinayaan kan wax dilay arrintii ku cadaatay hadiyatama ee waina kala hadduu diida bacdulwarasa qoladii dhaxalka lahayd qaarkeed ayaa yihi may dhaaran mayno walam yaxlifuusan dhaaranin saqada alxaqu xaqii waa dhacaya oo kontonkii hadday waayaan kii la haystay ee naftiisii la halisgeliyey baa laleeyahay war adiga haddaadan waxdilin in lagaa gardaran yahay kontonkii dhaar mar dabada cidaale ah waxalafa lahu waxaa u dhaaranaya almuddacaa calayhi kii dilka lagu sheeganayey khamsiina konton yamiinan dhaaryaala ah uu dhaaranaya wabari-a halkaasaa looga harayaayo ay luquntiisu ku banaanaanaysa kamaa ana man qof udiciya la sheegtay calayhi korkiisa biqatlin dil baa lagu sheegtay oo kan waxbuu naga dilaa la yidhi walaallawsa calaama male war maxaa ku maagteen wax ay sheegayaan male yabra-u kaas waa beri noqonaya bixalfihi dhaarashadiisa uu yamiina waaxida konton la dhaarin maayo haddii qoladii dilka sheeganaysay ee qofkan tiri waxbuu laga dilay calaamo la weydiiyey oo la yiri in idinka dilay raad maxaad haysaan waxba ma hayno warmar keliyata wallaahi dheenta ka baxlada idinkana markaas keliya baa idinku filan kamaa ana man qof udiciya la sheegtay calayhi korkiisa biqatlin dil inuu wax dilay baa lagu sheegtay walaa lawsa calaamada ma hayaan qoladan dilka sheegatay iyo bara waa banaan maraya bixalfihi dhaarashadiisiibuu ku banaan maraya yemiinan dhaar waaxidatan mida uu dhaarto wahaadaa arrinka limadaa u daliila aynu sheegnay jaa yimid xadiis caafimaad qaba gudihiis ku yimid ana rasuula rubanaa sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo ruficad waxaa la kor yeelay ilayhi rasuulka qadiyatu qatlin arrin dil ku saabsan gardil ku saabsan baa nabiga loo keenay fasharaca wuxuu guda galay nabigii fiihaa qadiyadii alqasaama dhaarbadintii kolkaasaa faqaala nabiga yiri liwliyaa'i dami dhiigga nimankii xigay buu yihi ataxlifuuna qoladiina waxbaa nalaga dilay leh ma dhaaranaysaan oo watastaxiquuna ma mudanaysaan qaatilakum ninka ninkii nii dilay waa laydiin qisaasaya ee ma dhaaranaysaan aw saaxibakum ama qaatilakum ma oran saaxibakum ninkaan saaxiibkiina eed eedaynaysaan aada dhiiggiisa mudateene konta ma maraysaan faqaaluu waxay yidhaahdeen kayfa seebaa naxlifu suubana u dhaarana walam nashay ma anagaa goob ba ahayn walam nara wax la dilaayayba uma aanu jeedin sebaanu u dhaarana qaala markaasuu nabiga qoladii dhaarta diiday dhiiggana lahayd wuxuu ku yihi haddaba fatubri'ukum waxaa idin banaan marinaysa alyahuudu yahuudaad ku sheeganaysaan waxayna idinka dileen baa idin banaan marinaysa almutahamiina ee la eegeynayey khamsiina konton bay idinku bannaan marinayaan yamiinan dhaaryaala faqaaluu markaasaa waxay yidhaahdeen kayfa naakhudu sugbana see u qaadana aymaana qawmin dad dhaaryaalkood kufaarin gaalaha oo yahuudaad leedahay way idin banaan marinayaan waa gaale ee madhaar gaal baana qancisa faqaaluu waxay yidhahdeen kayfa naakhud sugbana see u qaadana ugu qanacnaa aymaana qawmin dad dhaaryaalkood kufaarin gaalaha kolka arrintii cilaaj bay noqotay nabigii baana kolka hadday qoladii wax laga dilay dhaarti diideen dad muslimo cafiifiina oo wey waxay yidhahdeen goobjoog ma aanu ahayn waxna ma aanan ujeedin saw dhaarana kolkaasaa la yidhi waa yahay nimankaad eedaynaysaan ee walaalkanay dileen aada leedihiin ee yahuud baa kontonkiin dhaar maraysa bannaankaadna maraysaa kolkaasa yaa rasuul allaahi magaal eebba beeniyey walaasiyamaa yahuud oo khiyaaniya dagaalku caanbacday miyaa dhaartooduna deeqda arrin yaablay noqoto markaa nabigu muxuu yeelay anaa magti bixinaya yihi marka arrin hadday sidaa tahay aniga rasuulka baa xoolahan gacanta ku hayo ay muslimiinta leeyihiin baan magti ka bixinaya facaqalahu waxaa ninkii magtiisii bixiyey annabiyu subanaha magti bixiyey sala allahu calayhi wasalama min cindihi agtiisuu nabiga ka bixiy alfaslu alxaadi cashar fasalkii tobnaad ka baxnay waxaan maraynaa fasalkii kow iyo tobnaado kamid ahaa kitaabu lmucaamala qeybkii shanaad ee kitaabka ee mucaamalaadka ku saabsanayd fasalkii kow iyo tobnaad ayaynu maraynaa wuxuu ku saabsan yahay fi lxuduud xadda luqeed waa manci kolkaa qofka la tumaayo xuduuddu faa'iido badan bay leedahay min fawaa'idaha waxaa kamid a haddii xuduudda la ogo oo qofka markuu gaf galo oo diinta uu gaf ka galo gafkaa wixii la gudboon la mariyo hadduu wax dilay la dilo hadduu waxaday gacanta la gooyo hadduu aflagaadooday la garaaco hadduu sinaystay sidoo kale ama dhagax lagu dilo ama boqol gaarun lagu dhufto saddex faa'iidaa la helay awalan qofka kan gafka galay baa ku beri noqonayo dembi iyo cadaab aakhar uga badbaadaya hogeyni weyn ma ta labaad shareecadii baa ku waardiyoobeysa oo hadduu gofarka qofkii gafo oo si xun yeelaba in abaalkii fur loogu shubaayo basku nafta waa jecel yahay wuxuu leeyaan fagaaro lagugu tumina islaali qolkaa gafkii shareecadii nafteedii baa dhowrsamaysa marka shareecadii waa dhowrsamaysaa kii gafka galayna waa ku dembi dhaqmaya saddex dadkaa ku nabadgelaye muslimka ku helaye oo qofka xuduudu ka cabsanayo ma ogtiin ardaasa iyo tuugada inay ka cabsadaan bilays ayan alla ka cabsan ooy leeyihiin bilayskaa ku arkaayo sitiin daahiya kaa tuura idan dadkii waa ku badbaadaya kanna waa ku dembi dhaqmaya shareecadiina waa ku dhowrsamaysa saddexdaa faa'iday xuduudulaas alfasl xadi cashar fasalka kow iyo tobnaad filxuduudi xuduuddii laysku oofinayey gudaheeda ayuu fasal yahay wa fiihi fasalkan kow iyo tobnaad gudihiisa tiscu mawaadin sagaal maadaa ku sugan almaadatuulula maadada ugu horeysa waxaa laga bilaabay fii xaddi ilkhamri khamradii xaddeedi baa laga bilaabay waalkhamru maa khaamara alcaqla khamra wey caqliga daboolaa la yihi arag xusidii iyadaa laga bilaabay maxaa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam khamro wuxuu ku magacaabay umulkhabaa inta xun bay hooyowta sababta qofka hadduu khamre cabo kolkuu khamradii cabaa caqligii tagayo caqligana waa kii kala soocayay xayawaanka waxgargax ah waxgaran kolka qofkii quwad iyo shartiina waa ku baaqi caqligii celin lahaana waa tegey marka inuu wax kufsado oo wax dilo oo wax soxo oo been sheego oo dhan baa u sahlan laakiin qof caqli leh oo caafimaad qaba uma sahlana ah inuu wax dilo wax kufsado wax dhaco uma sahlana ah. caqligiisiibaa dabraya oo oranaya mar haddaad wax xun samayso soo waxyaalo badan ma suuragalaan laakiin haddaanu caqli jirin idan umulkhabaa'is baa la yiha in laga bilaabay mudan tahay in laga bilaabo ayay mudan tahay ibnu wardi fii laamiyati wuxuu ku yihi wahjuri lkhamrata in kunta fatan kayfa yascaa fii junuunin man caqal waryaablow wuxuu leeyahay shiikhu qof haddii in la dhaliilo la rabo oo loo bogi waayo isagoo sixun sixun u socda duuflaalnimo laga dareemo waxaa la yidaa war war alla kuwaalyahana waali dafdaf hadduu kula soo galo waryahay waali kelimatu waalin maxay noqotay kolka cinwaan calal rabiila saqajaarnimay u noqotay bartilmaameed war ma waalas ha iwaalen naga tag waxyaho waalan war waa waalan yahay naga dhaaf waayahay wax markaad khamre caba ah aad raadinaysaa waa maxay waaladii baad raadinaysaa ilaa khamre natiijadeedii waa maxay waa waali doonasho wey wahjuri ilkhamrata khamre ka fogow in kunta fatan igaa raaya haddaad tahay kayfa sideebuu yasca ah, ugu ordaa fii junuunin waali man caqal markaadan baasha cabaynin caqligaadiiyaad qabtaaye mawaalibaa wax la doontaa intaasaa kugu filan intaan xisaab aakhiri iyo qaabdarri iyo hadhow dharka kaa dhaco dhareerka addaadiso carabkaagu dhuunta fuulo ilmaha dabada kaa qoriyo qoryayaan oo adigu akhyaar lagu yaqaanay aad jidka afgembi u waa kii lagu yiraa ay ilmaha saacadaha kaa furtaan dhexsi kaala baxaan aad hadhow soo toostid adow waxatay aan la garanay intaanba waxaas la gaarin waa nin maxaa kuu geeyey caqliyaadba qabtaaye wahjuri ilkhamrata in kunta fatan kayfa yascaa fii junuunin man caqal bal qof wax garanaya oo caqligiisii la dagaalamaya oo maandooriyi intuu isticmaalay raba caqliga inuu ka baxo oos kadib noqdo xayawaan maalaayacqila oo kale khamraa laga bilaabay fi lxuduudi wafii suxmuba almaadatu luulaa fii xaddi lkhamri khamrada xadeedii awalan kow tacriifu alxaddi waalkhamr xad iyo khamraa labadaba la tilmaamaya alxaddu huwa almancu diiddo wey min ficli ma kii samayntiisii laysu diido xarama allaahu eebba weyne uu xarimay casa eebba ka adkaa addoommada wajalla weynaaye maxaa laysugu diidayaa biwaasitati darbi garac aw ilqatli dil waxuduudullah eebba weyne xuduudiisa tacaala eebba korahaye maxaarimuhu wixii uu xarimay wey allatii maxaarim uu amare eebba faray an tutaxama in layska ilaaliyo oo falaa tuqrab aan loo dhowaanin tilka xuduudullah falaa taqrabuuha waalkhamru almuskir maandooriyo wey min wax la caba kulligiisa ayan kaana nawcuhu wixii la rabaha laga sameeye maanka wixii dooriya ee caqliga qaadaa khamre la yida liqawlihi rasuulka hadalkiisii ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu suubanaha yidhi kullu muskir wax maan dooriyey oo qofkii wareeriyey dhammaantiis khamrun wey caqligii buu daboolay wakullu khamrin khamre dhammaanteed xaraamun wey laba xukmu sharaabiha khamre cabideeda xukunkeedii waa maxay yaxrumu waxaa xaaraama shurbu lkhamri khamre cabitaankeedii qaliilankan xoogaa yaroo ka basha hadday tahay almashruub ka la cabay aw kasiiran hadduu badan yahay farqi male mar in laka badaa ma banaana daliilka waa eebaweyne hadalka tacaala korahaye uu eebba yidhi finaayi reebid canhaa kamradii uu reebay iyo wa cani ilmaysir khamaarkii markuu eebba reebay buu yidhi fahal antum muntahuun war dad yahow ma joogaysaan inta allihiin alla yahay ma joogaysa waxaan dan idinkuma jirtee waa ku eeboobaysaan waana ku ciqaab mudanaysaan adduunka aakhirina cadaab baad ku tegaysaan sharaf iyo dadnimaad ku waaysaa war ma iska dhaafaysaan khamrada iyo khimaarka waa ku baaba-aysaane cibaarata u darayn istifhaam iyo canaan laakiin axkaamtii oo fara badan horaa laga mariyey horaa laga mariyey inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalaslaamu waxaa laga bilaabay rijsun qurun wey intaas waa nagu filay waxaa lagu daray min camali shayطaan waa shaqo shaydaane waa laba taana waa nagu filayy saddex faijtanibuuhu ka dheeraad waa nagu filay afar lacalakum tuflixuun war aad liibaanteena ma daynaysa haddaydaan dayn xaggee liibaan ku arkaysaa lacalakum tuflixuun ciladii baa markana loogu daray inamaa yuriidu shaydaanu an yuqica baynakum alcadaawata waalbaqdaaa fi lkhamri waalmaysir wayasudakum can diir illaahi wacani salaa buu uga dan leeyahay ee fahal antum muntahuun walaalihiin alla ma yahayo khamriya khimaar miska daynaysaan fahal antum muntahuun ma ka joogaysaan cumar ba af labadii dhawaaqay balantahaynaa yaa rab ilaahu banaankaan ka marnay wa qawlih hadalkii nabiga hadalkii eebana waa udari weyni fajtani buu ka dheeraada wa qawli rasuul subana hadalkiisii sala allahu calayhi wasalama uu rasuulka yihi lacana allahu eebba raxmadiisa ha ka dheereeyo shaarib alkhamri khamre qofka cabba ilaahow lacnadaada ku rid ilaa wax ma ahe dulli wey waa baayicaha balkan gadaayo najiska miirmiiraayo iyo najiska kasii gadanayo iyo tuugga subaya qaybinayo bakeriga calayo iyo dameerka xataa iyo balaaray dulliga meesha ku kulmay kolkaa wuxoo dhan ba lacnad baa loo guddoomiyey lacana allaahu eebba raxmadiisa ha ka dheereeyo shaariba alkhamri khamre ka dhama wabaayica waxaa nabiga ka sugnaatay inuu yihi adduunka qofka ku tii qiimiga badnayd aakhir umusan cabay waliiqaamati nabiy nabiga oogidiisiina waa soo aroortay sala allahu alayhi wasalama alxadda uu ogay calaa shaaribiha subanaho nool baa midaan daana yimid kolkaasuu yihi tuma dugtaa laga geliy nabigiina waa dhowraya mid unbaa yihi akhzaaka allah shay cumar iyo mid wa mid baa yii duli alla gubay war maxaa ugeeyey markaa nabiga cumar buu la dagaalamay laa tucuunu calayhi shaydaan warahol baa dulli ku dhacay oosduf ku bacay oo shaydaan dulleeyey hakusii inkaarin ha kusii inkaarin waliqaamati nabiyi sala allahu calayhi wasalama alxudda calaa sharifa bidarbi karac fii finaa'i lmasjid masjidka rasuulka hortiisa ayaa lagu tumay fi saxiixayn muslim iyo bukhaari baa wariyey murtida ku jirtee khamre la isugu diiday waa maxay bal dhegeyso saddex alxikmatu murtida fii taxriimihaa khamre xarimideeda gudaheeda ku sugan alxikmatu murtida waxa wey min taxriimi alkhamri khamre xarimideed looga dan leeyahay almuxaafadatu ilaalin calaa salaamati diini lmuslimi qofka muslima inay diintiisa u nabadgashaa la doonayaa wa caqlihi garaadkiisa inuu u nabadgelaa la doonayaa wa badanihi jirkiisa inuu u nabadgalo ayaa la doonaya wa maalihi hantidiisu inay u badbaado baa la doonaya afar xukmu shaariya khamrada ka caba xukunkiisa xukmu man ruux guddoonkiisa sharciga islaamiga waxa wey shariba alkhamra cabay oo wasabata uu sugnaaday daalika cabitaanka biictiraafihi isagiibaa qirto waa caba yiri aw shahaadati cadley laba muslimoo toosan ayaa ku qabatay isagoo ka kabanaya ayu xadda la xado wey xadduna waa macay waa bijaldihi tumidiisa thamaaniina siddeetan ayaa lagu dhufanaya jaldatan dhangada calaa dahrihi dhabarka duwaa laleeyahy sideetan baa lagu dhufanaya in kaana hadduu yahay xoran gob wain kaana hadduu yahay cabdan addoonna intaa barkeed baa la siinaya fa arbaciina jalda afartan dhangadood baa lagu dhufanaya daliilkuna waliqowlihi tacaala eebba weyne hadalkiisii filiimaan uu addoomihii yidhi facalayhina korkooda waxaa nisu maakii barkii cala almuxsanaat kuwa xurta ah korkooda ahada min alcadaab garaaca faqiisa alcabdi addoonkii baa la jaangooyey cala alamadi addoontii baa lagu jaangooyey fii tawsiifi alcadaabi garaaca kala baridiisa alladii garaaca huwa aljildu garaacidaha shan waxaa weeye shuruudu wujuubi ilxaddi xadda waajibideeda shardiyaalkeedii weeye shan shuruudu wujuubi ilxaddi xadda waajibideeda shardiyaalkeedii calaa shaaribihaa shaaribi ilkhamri khamrada kofka caba korkiisa yushtaratu waxaa la shardiyaa fii iqaamati alxaddi xadda oogideeda gudaheeda calaa shurbi alkhamri khamrada dhamitaankeeda layska ogo an yakuuna inuu noqdo qofka xadda laga ogaayo musliman qof muslima oo gaal hadduu yahay naar buu u socdaa maxaa xadda looga ogaaya caaqilan wax garanaya hadduu isagoo waalan basii cabay maxaa laga raba baaligan gaangaas ilma yar hadduu yahay cos wax kala moodayba mukhtaaran mid doortay haddii lagu qasbay maya caaliman inuu yaqaan bitaxriimiha khamrada xaaraamnimadeeda inuu yaqaano wey saxiixan xadda marka laga ogaayo inuu caafimaad qabo hayra mariidin uusan jiranayn wey hayraha yeesha ana almariida kan jiran laa yasqutu ka dhici maayo anu xaggiisa alxaddu garaacidi wainamaa wax kala maahe yuntadar waxaa loo sugayaa bur-uhu faysashadiisa ee fa-in bariya hadduu raysto min maradihi xanuunkiisii uu ka raysto uqiima waa la oogayaa calayhi korkiisa alxaddu garaaci wey lix cadamu takraari ilxaddi xaddii noqnoqorkeeda la-aanteed wey calaa shaaribiha khamrada kii cabay wax badan buu cabaayey mar baa la qabtay kolkaa intuu cabaayo cimid baa ku filan laakiin markii la xaday kadib hadduu cabo waa la xadaya idaa takarara hadduu naqnaqdo min almuslimi qofka muslima shurbu lkhamri khamro dhamitaankeed ciddata mara dhowr kal uma ka gadaal uqiima la oogo caleyhi korkiisa alxadu sideetankii ulol fa inahu yakfiihi waxaa kaafinaya kaas iqaamatu xaddin waaxidin mar keliyeed walow takarara sharaabu sharaabka haba noq noqde maraatin kolalyaal cadiidatin tirawda ee wain huwa isagii hadduu shariba cabo goorma bacda iqaamati alxaddi xaddi haddii la oogay ka gadaal caleyhi korkiisu u noqday fa inahu muslimkii yuqaamu waa la ogaaya caleyhi korkiisa xadun aakhar garac labaad baa lagu celinaya wahaakada saasaa lagu wadaya kulamaa mar kasta oo uu sharifa dhamaba uqiima caleyhi lxaddu xaddi baa korkiisa lagu ogaaya sideed see loo ogaaya sidii dhowr kayfiyatu iqaamati alxaddi xadda oogideeda habkeeda waxa wey cala shaaribi khamri caba korkii lagu ogaayo yuqaamu lxaddu xaddi baa la ogayaa cala shaaribi kan abal korkiisaa lagu oogayaa bian yujlasa waa in la fariisiiyo cala alardi dhulka korkiisaa fariisa laleey waa la dabraaya laba olow markay ku dhufato aga wax ka dayin hoosaa laga shakaalo isagoo shakaalan oo dabran baa la fariisinaya waa yudrab ka gadaal waa la garaacaya calaa dahrihi dhabarkiisii korkiisii bisawtin ul qool weyn osqaxa ka qaada lala dhici maaha ul dugsiyeedna tii ilmaha lagu xanjafin jiray lama rabo meel dhexaad baa la rabaa bisawdin ul muctadilin dhexdhexayso bayna alkhilda ulqallafsan oo adag oo jejebisa lama rabo waalkhifa waxyaroosan dareemin ulcarurada lama rabo thamaaniina jalda sideetan dhankadood baa lagu dhufanaya walmar'atu naagta karajuli ninkay lamid tahay sideetan baa lagu dhufanaya hayraha yeeshe annahaa naagta takuunu waxay ahaanaysaa mastuuratan mid lagu daday bisawbin raqiiqin busta soo xira lamale wuxuu ka celina ara khafiifa soo qaada laleey xanuunka jirkaaga ha gaare ninkana waaba loo banaya dhabarka takuunu waxay ahaanaysaa mastuuratan mid la daday bisawbin raqiiqin mara jilcano yasturuha korkeeda dadka ka qariya walaa yaqi